alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jiray qaybta ku saabsan asaxiix walfaasid mu'alifiintu waxay yidhaahdeen raximana allah waإiyaahum walfaasidu lugatan almukhtal faasid luqada gudaheeda waxaa lagu yidhaahdaa kii markaa khalal ku dhacay oo bimacnaa gadaloolo leh ama markaa fasaad ku dhacay wixii kharibmay fasid waa la yidhahdaa wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna maa la ctidaada bihi fi lcibaadaati waa kaan tirsi ku sugnayn cibaadaadka gudahooda oo cibaadadii aan la tirsanaynin oo laga soo qaadin cibaado dhacday inay tahay oo la fuliyey ee laga soo qaadayo cibaadadaasi inay iska baatilo tahay oo aynay asixin waxaa la odhanayaa waa faasida ka iqaaci salaati almafruudati qabla dukhuuli waqtiha tusaalaheedu waxay ahaatay cibaadada faasidada ah sidaa salaaddii faralka ahayd in la rido bimacnaa lala yimaado qabla dukhuuli waktiha intaan wakhtigeedu soo gelin ka hor oo salaaddii haddii la tukado yadaan wakhtigeedii soo gelin asixi mayso marka waa salaatun faasida ama salaatun baطila walaa nufuuda lahu fi lmucaamalaat faasidu waxaa la yidhaahdaa xagga mucaamalaadka gudahoodana kii aan furitaan lahayn oo aan fulaynin ayaa la odhanayaa waa mucaamala faasida ama waa caqdi faasida ka bayci maa laa yamliku maala sida kii inuu iibiyo aanu mulkiyin tusaale ahaan baynu tusaalaynaynaa waxaanu lahayn hadduu iibiyo dee ma fulayso oo ma asaxayso isaguna waxaanu lahayn ciddii lahaydna wakaalada aanu ka haysanin dee ma fulayso iibinta u iibi bayculfuduuliga bayca la yidhaahdo oo qofku waxaanu lahayn uu iska iibiyana fulista ay fulaysaa waxay ku xidhan tahay idankii ay ku xidhantahay qofkii lahaa inuu idmo ayay ku xidhan tahay haddaanu isagii idmin ogolaan fuli maayo wa yuraadifuhu lbaailu faasid waxaa muraadif u ah oo fangelaaya ama la macno ah albail baailka ilaa cinda abi xaniifata fa yugaayiru baynahumaa abi xaniife agtiisa mooyaane abu xaniife waa kala duwayaa faasidkiiyo baailka id ilfaasidu cindahu ma shurica بأصله wa munica biwasfih faasidku abi xaniife agtiisa maa shurica biaslih waa kii la sharciyeeyey asalkiis oo asalku mashruuc yahay wa munica biwasfihi la manciyey oo la diiday sifadiis ka bayci muddi qamxin bimuddi qamxin wa dirhamin tusaalihiisu wuxuu sida wuxuu iibiyey dheglay qamxi ah ayuu iibiyey qamxigu waxa weeye waa qamandida ama sareenka kuwaas weeye dheglay wuu iibiyey bimuddi qamxin dheglay kale oo ayuu ku iibiyey qamandi ah iyo wa dirhamin dirham marka mid baa ziyaada la socotaa fabaycu muddin bimuddin fa muddin bimuddin laba dheglay oo oo isku jinsiya in la ysku iibiyaa saxiixun waa mid saxiixa mashruucun biaslih waana mid la sharciyeeyey asal ahaantiis falow rufica dirhamu haddii dirhamka la rafcin lahaa oo meesha laga saari lahaa saxa albaycu baycu waa asixi lahaa nadara ilaa asli mashruuciyati wuxuu asixi lahaa asalkiisu inuu mashruuc yahay oo asalkiisa la banneeyey ee daraaddeed buu asixi lahaa eegistaa la eegaayo eegis la eegaayo daraaddeed buu asixi lahaa ilaa asli mashruuciyati in la sharciyeeyey asalkiisa eegista la eegaya daraaddeed buu asixi lahaa waxaa mashaayikhdu halkan kaga hadlayaan waxa la yidhaahdo alfasid iyo albail wuxuu ku liddi yahay صaxiixa wakada albaaطilla waa la mid marka isilaaxaan waxaa la yidhahdaa fasid waxaa la yidhaahdaa cibaadada aan la tirsanaynin oo laga soo qaadayn in la sameeyey waxaa la odhanayaa cibaada faasida wey walow ficlan ba ha lays yidhaahdo sameeye mar haddaynay asixin waxay noqonaysaa in dib loogu noqdo irjic fasalli fainaka lam tusalli ninkii salaaddiisa xumeeyey nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fasalli noqo oo tuko fainaka lam tusalli adigu maa tukan isagu cindigiisa wuxuu islaa waa tukatay laakiin nebigu sal allahu alayh wasalam wuxuu ka soo qaaday salaad la'aan inay tahay maa tukan baa nebigu ku yidhi sal allahu aleyh wasalam innaka lam tusalli cibaado kastoo faasidiina waa caynkaas ruuxii hadduu sameeyo waxaa la odhanayaa dib ugu noqo ayaa la odhanaya wakhtigeedii hadduu joogo waxaa la odhanayaa ku noqo oo icaada ku samee waayo tii hore wax ka soo qaad ma leh waa taa salaad la'aanta ee nebigu sala allahu alayh wasalam ictibaariyey oo ka soo qaaday haddii wakhtigeedu baxana waxaa la odhanayaa qalle yani sidaas ayay markaa ahlucilmigu marka ay yidhahdaan marka cibaadada aan la tirsanaynin waxaa la odhanayaa waa cibaada faasida tacriifkii kale culammadu ay saxiixa saari jireen aynu tilmaannay muqaabilkeeduna waa u sugnaanaya kani wuxuu muqaabil u yahay tacriifka inoo qoran waa saxiix maxaa inoogu qoraa maa yatacallaqu bihi ictidaadun في lcibaadaati wa nufuudun fi lmucaamalaat dee faasidkii wuxuu noqonayaa cagsigiis lidkiisu noqonaya tacriifka kale aynu ku soo marray saxiixa in la yidhaahdo saxiixu waa wixii yani dimada beri yeelaya ama marka waxa weeye qadaaga ridaaya wa saqada bihi alab wayasqutu bihi alab alabkuna ku dhacayo faasidkuna wuxuu noqonayaa sida lidkeeda waa waxaan qadaagana ridaynin dalabkuna aanu ku dhacayn xagga cibaadaadkaa saasuu noqonaya sidaas ayuu noqonaya xagga mucaamalaadka waa iska qariib yani markaa tacriifkani almuhim tacaabiirtaa kala duwan laakiin macnaha iyo muraadku isku mid buu noqonaya cibaadadii aan la tirsanaynin wax ka soo qaad aan lahayn sida shuruuddeedii haddii wax dhiman yihiin ama arkaanteedii wax maqan yihiin ama mubtilaad wax la yidhaahdaa ay ku sugan yihiin shay mubtil ah oo burinaya uu ku sugan yahay cibaadada waxaa la odhanaya waa cibaada faasida waxaa kaloo la odhan karaa waa cibaada baila xagga mucaamalaadkana mucaamaladii aan fulaynin waxay noqonaysaa mucaamala faasida ama baila tacriifkii kale ee markaa mucaamaladu ay lahayd mucaamalada saxiixa ahi wuxuu ahaa yani waxaa la odhanayaa ma tarataba alaharu اlmaqsuudu min alcaqdi cala alcaqdi sixadiina waxay noqonaysaa taratub alahar اlmaqsuudi min alcaqdi cala alcaqdi marka fasidkii wuxuu noqonaya xagga mucaamalaadka tacriifka kale marka lagu socdo yani waxa weeye waa kaanu ka taratubayn oo ka dhalanaynin raadkii looga dan lahaa caqdigu aanu caqdiga ka dhalanayn oo shaygii bayca ahaa mulki aanu ka dhalanayn intifaaciisina aanu xalaal noqonayn ijaaradii aanay ka dhalanaynin intifaaci inuu xalaal noqdo nikaaxii aynay ka dhalanaynin istimtaaci inuu bannaanaado wahaakada jamaahiirtu waxay leeyihiin faasid iyo baail waa bimacnan abu xaniifa isagu waa kala duwaya oo wuxuu leeyahay shaygii asalkiisa la sharciyeeyey laakiin sifadiisa la diidey waxaa la odhanayaa faasid laakiin shaygii asalkiisaba aan la sharciyayn waxaa la odhanayaa isaga baail ala sabiil miaal haddii khanziir iyo doofaar iyo waxa la isku iibiye khamri ama khamri iyo waxa la ysku iibiye lacag wuxuu noqonayaa iibkaasi mid baatilah laba shay aan labadu midnaba bannaanayn ama shay sinaba aan xalaal u ahayn oo manfaco xalaalaba aan lahayn ayaa waxaa lagu iibiyey wax xalaal ah waxaa la odhanayaa ah, iibka noocaasi mid mashruuca maba ahba sina kuma asixi karo iyadoo waxa la iibinayaa xaaraanta yahay waayo khamri iyo lacag baa la ysku iibinaya ama doofaar iyo lacag baa la ysku iibinaya ama laba shay oo labaduba xaaraan yihiin baa la ysku iibinaya wuxuu noqonayaa ka noocaasoo kale baail cinda abi xaniifa kaasuu bail ku gaar yeelaya culamada kalea bailtaa waa ku ilaaqaya miyo fasidba laakiin isagu abu xaniife noocaas uu ku gaar yeelayaa bailka fasidkana wuxuu leeyahay shaygii sifo mamnuuci ay la socoto laakiin asalkiisu bannaan yahay waxaa la odhanayaa waa faasidun hayru bail faasid waa yahay laakiin bail maaha tusaalaha ay shuyuukhdu ku tusaaleeyeen baana tusaale u noqonaya oo loo tusaalayn karaa masalan waxaa la isku iibiyey laba raashin oo isla eg oo isku jinsiyaa la ysku iibinaya amaba ziyaadaha kala yeeshaan laakiin waxaa la socota yani wax dheeraad ah waxay noqonaysaa baycaasi ribo aلطacaamu bالطacaami mila bimilin yani marka la ysku iibinayo waa inuu noqdaa markaysagaa mid isla eg xadiiskii kalena waa kii sheegaya صaxiixa saxiixaynka bukhaari iyo muslim ku soo arooray marka waxa weeye laysku iibinayo laba shay oo ribowi ah oo isku noocna ah marka la laysku iibinayo inay ribo tahay ilaa yadan biyadin ilaa mila bimislin yadan biyad inay isleeg yihiin mooyaane aynay markaa yihiin labo la kala qabdisanaayo oo aan wax amaahiya dayni soo gelin marka labadan mud raashinka isku jinsiga ah waa dhegley iyo dhegley qabandi ah baa la isku iibinaya ha yeeshee mid baa waxa la socota dheeraad dheeraadkaasuu xaaraan ku noqday haddii labadoodoo keliya la isku iibin lahaa ayna isla ekaan lahaayeen may noqoteen xaaraan laakiin ziyaadadaa kale ee la socota ayuu ku noqday xaaraan ka noocaasoo kalea wuxuu odhanayaa waa faasid aan baail ahayn waa faasid aan baatil ahayn waxaanu leeyahay haddii dirhamkaas maadaama haddii laga qaado oo isaga laga saari lahaa meesha oo labada dheglay uun la ysku iibin lahaa ee raashinka isku nooca ah xalaal uu noqon lahaa wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo baycaasi waa faasid xagga axkaam ahaanna waa kala duwaya oo wuxuu leeyahay baycu waa asaxay laakiin markaa ziyaadadan waa in la celiyaa ziyaadadan waa in la celiya caqdi cusub waxba uma baahna bes siyaadadun ka saar meesha saas ayuu ka dhigaya jamaahiirtu waxay leeyihiin faasid iyo baail annaga agtayada waa bimacnan ha yeeshee haddana qaacida ahaan iyagoo sidaa ku tegey waxa dhacday masaa'isha qaarkood inay faasidka iyo baatilka kala duween culammada jamaahiirtu masalooyin dhowr ah madaahibta qaarkoodna ilaa toban ay gaadhsiiyaan bay faasidka iyo baatilka kala duwaan shaaficiyadoo kale ilaa toban mas'alo wax gaadhaya ayay kala duwaan faasidka iyo baailka jamaahiirtu masaa'ishay kala duwan waxa ugu muuqad badan laba masalo faasid iyo baail ay kala duwaan mid waa xajka midna waa nikaaxa oo waxay yidhahdeen nikaaxii wuxuu leeyahay nikaax baail ah iyo nikaax faasida nikaaxa faasidka waxay ka dhigayaan nikaaxa ay fuqahadu isku khilaafeen sixadiis kannikaaxi bilaa waliyin maala waxay leeyihin waa fasidun hayru bailin isilaaxan yani waa fasid oo bail ma aha isilaax ahaan waxay ka hadlayaan isilaaxa yani sida iyagu istilaaxeen yani axkaam baynay ku kala duwayaan gabadhii markaa la meheriyey weli la'aantii la meheriyey nikaaxeedu baatil ma aha maadaama markaa loo qabay in sidan wax ku dhammaanayaan oo ku asaxayaan fuqahada qaarkoodna ay yani saxiix gareeyeen sida xanafiyado kale qowl marjuuxaba ha ahaadee haddana waa la ictibaarinayaa bay yidhahdeen oo nikaaxaasi waa fasid fasidku wuxuu noqonayaa khandare u dhaxaysa yani labadii nooc oo saxiix iyo u udhaxeeya waayo shubha ku jirta shubho ayaa ku jirta laguma sheegi karo zino waa midda labaade nasabkii waa sugnaanaya oo ubadka aabbahood baa loogu abtirinaya waa midda saddexaade meherna gabadhii way yeelanaysa meher hadduu ninku markaa u tago meher way yeelanaysa inkastoo fuqahada qaarkood ay isku khilaafaan meherkay yeelanaysa ama musamihii la magacaabayba mise musamihii la magacaabay cibro ma lehee waxay yeelanaysaa mahrulmili falaha almahru bima staxalla min farjiha falaha nahru amhaaliha bima staxalla min farjiha bay culamada qaarkood leeyihin mahrulmili bay yeelanaysaa bay leeyihin axkaamaha ka dhalanaya markaa waxaa ka ah in la yidhahdo ha la kala farqiyo marka tamatuci sidaan xalaal ku noqon maayo marka geesaha qaarkood wuxuu ka shabahaa baailkii geesaha qaarkoodna wuxuu ka shabahaa saxiixii ayuu ka shabahaa marka waa qandaro dhexe waxay noqonaysaa in la kala farqiyo dabeedna bacda dalik marka laga cadad bixiyo dabadeed waa in markaa dib loogu guuriyaa haddii ay isku raali noqdaan guur saxiixa marka kaa waxaa la odhanayaa bay yidhaahdeen nikaax faasidaa la odhanaya nikaaxa bulaankiisa la ysku waafaqsan yahayna waxaa la odhanayaa waa bail ka nikaaxi اlmuctadati maala sidii gabadhii aan cadad bixin markaasaa iyadaan cadad bixin baa la guursaday nin baa ka dhintay oo cidday ku jirtay ama nin baa talaaqay oo furay oo cidday ku jirtay intaynay cadad bixin guurka la guursadaa wuxuu noqonayaa nikaax baaila buu noqonaya nikax baaila ayuu noqonaya cibro yeelan maayo marka baabu nikaax oo kale saasay u kala duwaan haddaad tidhaahdo oo see loo odhanayaa nikaaxa bilaa weliga ahi waa faasid oo baatil ma aha sawta xadiiska ku soo aroortay in nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam ayuma imra'ati nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa fa fanikaaxuhaa baail waxaa la odhanayaa buطlaankan culammadu ay sheegayaan waa mid isilaaxiya axkaam ahaanna ay ka duween faasidka ay ka duween marka macnaha xadiiska ay ugu soo aroortay iyo macnaha culammadu ay u isطilaaxeen ayaa farqi u dhexeeya axkaamihii markaa la sheegay oo lagaga duwaayo nikaaxii baatilka ahaana yani waxaa lagaga soocayaa nikaaxii baatilka axkaamaha lagaga duwayo ayay u istilaaxeen faasidnimo loogu itlaaqay si aan labsi uga dhalan oo dadka qaarkood isku axkaam aynay uga dhigin yacni labada marka waxa nikaax kaa faasidka ay culammadu yidhaahdeen iyo kaa baatilka ay yidhaahdeen oo isku axkaam aan loo siin shubahada ku jirta daraaddeed oo shubhatulkhilaafka ayaa marka waxa la ictibaariyey axkaamaha noocaasana in waxa weeye lagu kala duwo way keensanaysa marka baailkan iyo faasidka sidan loo tacriifiyey waa mid markaa isilaaxiya wey baabka labaad ay kala duwaan waxay tahay waa xajka oo xajka hadduu ruuxii xaajiga ahaa uu ridoobo isagoo xajkii ku guda jira waxa uu noqonayaa xajkaasi mid baail u noqonaya haddii laakiin xajkii isagoo ku jira qabla taxallul اlأwal xalaalowgii yaraa ka hor oo jimaaca ma galmo sameeyo badrheedhna ula yimaado galmadaas xajkaasi wuxuu noqonayaa xaj faasida axkaamaanu kaga duwanaanaya xajka faasidkii kii baailka ahaa axkaamaha uu kaga duwanaanaya waxaa ka mid ah waa in la amrayo inuu dhammaystiro wa atimu alxaja waalcumrata lilah wa amrun bilitmaam oo allah wuxuu yidhi wa atimu alxaja xajka dhammaystira wاlcumrata cumradana dhammaystira lilaah ay liأjli اllah ilaahay dartii u dhammaystira marka isagoo faasidaa la amrayaa inuu kaamil yeelo dhammaystiro waxaa kaloo ka waajibaya n fidya ayaa ka waajibaysa tawbaa ka waajibaysa fidya ka waajibaysa inuu dhammaystiraa ka waajibaysa inuu sanada soo socoto qadeeye ayaa ka waajibaysa axkaam noocaasa ka dhalanaysa xajkii murtadka axkaamahaasi ka dhalan maayaanoo la odhan maayo murtad baad ahaatiida ee dhammaystir lo odhan maayo wahaakada marka baatilka iyo faasidka jamaahiirtu waxay leeyihiin waa isla waa isku mid laakiin abwaabta qaarkood inay kala duween waa dhacday laakiin iطlaaqa iyo qaacidada waxay leeyihin marka hore waa isku mid oo waa mutaraadifaan alrukhsaةu wاlcaziima alcaziimaةu lugaةan alqasd اlmuؤakad caziimo luqada gudaheeda waxaa la yidhahdaa qasdiga la adkeeyey almu'akadu iyo almuwakkadu labadaba waa la yidhaahdaa oo wakkada iyo akada tawkiidan wa ta'kiidan wa taakiidan intaba waa la isticmaalaa tawkiid iyo ta'kiid iyo taakiid saddexdana waxaa ugu fasiixsan tawkiid ile waruudiha fi lqur'aan ولا تنقض alaymaana بعد tawkiidiha marka mu'akad iyo muwakadna waa la yidhahdaa qasdiga la adkeeyaa luqatan caziime la yidhahdaa wasilaaxan sida heshiiska lagu yahayna caziimo waxaa la yidhahdaa alxukmu athaabitu bidaliilin sharciyin xukunka sugan ayaa la yidhaahdaa bidaliilin sharciyin ku sugan daliil sharciya oo sharciga loo nisbeeyey daliilkaasoo khaalin ka maran min mucaaridin raajixin yacni mid ka hor yimaado miisaan lena ka maran mid ka hor yimaada oo ka miisaan badanna ka maran ka taxriimi zina tusaalaheedu waxay ahaatay waa inay zinadu xaaraan tahay waa xaaraannimada ay xaaraan tahay zinadu filmanhiyaati waxyaalaha markaa la reebay gudaheeda marka laga misaalinayo wa wujuubi asalaati waa sida salaaddu inay waajib tahay fi lma'muuraati oo cazimada ma'muuraadka ku dhacdayna waa salaaddu inay waajib tahay oo kale oo cazimadii waa gashaa xagga muxaramaadka iyo xagga waajibaadka mid walba marka xukunka sugan baa la yidhahdaa xukum aan sugnayn oo mansuukha lama yidhaahdo caziimo lama yidhaahdo xukunkaasi waa inuu ku sugan yahay bidaliilin sharciyin haddaanu daliil sharciya ku sugnayn yadana la odhan maayo waa caziima la odhan maayo waa bara al asliya oo kale iskaga sugan yahay ama ibaaxa caqliya khaalin min mucaaridin raajixin waa inuu yahay mid ka madhan yani mid miisaan oo weliba isagu raajixa oo muqaabilkiisa ka miisaan badanna waa inuu ka maran yahy mid muqaabilkiisa oo ka soo hor jeeda oo ka miisaan badanna waa inuu ka maran yahy mucaaridka waxaa loo jeedaa daliil caaridaya oo arjax ka ah waa u jirin oo daliilka mucaaridka ahi wuxuu noqon karaa marjuux waxaanu noqon karaa raajix waxaanu noqon karaa musaawi caqlan marka la eego intuba waa ka suuragal markaa deliil muqaabil u ah oo ka soo hor jeeda oo arjax ka ah waa ka maran yahy markaa zinadu inay xaaraan tahay waa casiimo salaaduhu inay waajib yihiinna waa casiimo soonku inuu waajib yahay waa casiimo wahaakada wاruksatu ruksadu luqatan alliin wasuhuula rukso luqada waxaa lagu yidhaahdaa alliinu dhibirsanaanta ama debecsanaanta wasuhuulatu iyo jilicsanaanta yuqaalu waxaa la yidhahdaa shayun raksun ay layinun waa jilicsan yahaa loo jeeda bikafin raksin hayri shihnin markaasoo kale waxaa looga jeeday yani markaa kaf ama cukur marka raksi macnaha lugawigii waa la yin wasilaaxan sida heshiiska lagu yahayna maa habata calaa khilaafi daliilin sharciyi rukso waxaa la yidhaahdaa maa habata isilaax ahaan kii sugnaaday calaa khilaafi daliilin daliil khilaafkii ku sugnaaday daliilkaasoo sharciyin sharciga loo nisbeeyey limucaaridin raajixin mid waxa weeye ka hor imanayo khilaafsan oo arjax ka ah daliilka sharciga ah ee uu khilaafsan yahay mid waxa weeye khilaafaya oo arjax ka ah aawadii u sugnaaday kaasaa waxaa la yidhaahdaa rukhsa ayaa la odhanaya xukunkaa ku sugnaaday calaa khilaafi daliilin sharciyin daliil sharciga khilaafkiibuu ku sugnaaday oo daliil baa khilaafaya wuxuuse u sugnaaday daliilkaa khilaafaya daliil eh, arjax ka ah oo khilaafsan daraaddii u sugnaaday ka tayammum almariidi limaradih tusaalihiisu wuxuu ahaaday ruuxa buka gegebaysigiisoo kale weeye uu gegebaysto ama uu boodhaysto say dadka qaarkood ka cabbiraan limaradihi xanuunkiisa daraaddii uu gegebaysto maca wujuudi ilmaa'i iyadoo lala qabo inay biyo joogaan oo biyo lahayo biyihii lama waayin laakiin xanuun daraaddii baanu u isticmaali karin biyaha marka waa gegebaysanayaa ciiddaasuu ku boodhaysanaya oo kayfiyada soo aroortay buu u tayamumaya waxaa la odhanayaa waa rukhso waayo caziimadu waxay ahayd in la weysaysto oo biyaha lagu weysaysto oo xubnihii waysada la maydho biyaha lagu maydho biyihiina waa yaalin laakiin mucaarid raajixa daraaddii ayaa markaa loo khilaafay weysaysigii biyaha lagu weysaysanayay mucaaridkaa raajixna waxay tahay waa adilada bannaynaysaa qofku hadduu markaa mariid yahay oo buko oaanu biyihii isticmaali karin oo darar badan uu ku keenaayo biyahaasi inuu gagabaysanayo wa akli اlmaytati waa sida bakhtiga in la cuno oo kale cinda alidiraar marka ruuxii loo dhibgeliyo oo nafi ku kelifto faatayamumu gagabaysigu habata calىa khilaafi daliilin sharciyin daliil sharciga khilaafkiibuu ku sugnaaday wa huwa qowluhu tacaalaa daliilka sharciga ee khilaafkiisa uu ku sugnaaday waa hadalkiisu allah uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum haddaad doontaan inaad salaadda u kacdaan ay ida aradtum alqiyaama maydha wejiyadiinna looma jeedo ficlan markaa kacdeen oo salaaddii isu taagteen oo aad doonaysaan inaad xidhataan markaa weysaysta loogama jeedo ee ficilka marka idaada la geliyo mar waxaa loo isticmaalaa ficilkii marka la baashiro la dhex galo waa macne marna waxaa loo isticmaalaa ficilkii marka laga faaruqo waa macno labaad marna waxaa loo isticmaalaa ficilka marka la doono in la sameeyo waa macno saddexaad saddexdaa macno mid walba waa u soo marka hadda macnaha looga jeedaa waxay tahay waa muqaarabatu lficili wa mushaarafatu ficilkii in lagu dhowaado bimacnaa la doono إida qumtum ilى الصalaaةi faغsiluu wujuhakum ee qiyaamkii hadduu ficlanba xasilay oo salaada ay isu taagteen loogama jeedo waayo marka la weysaysanayaa ee weysada la amray waa inta salaaddii aan markaa in la xidho oo la galo aan loo kicin waa mar ka horaysa marka waa in iraado lagu fasiraa limucaaridin raajixin wuxuu u sugnaaday deliil mucaarida ah oo khilaafsan deliilkaas oo arjaxna ka ah wa huwa qowluhu tacaala wain kuntum mardaa aw calaa safarin yani waa shardiga lagu xidhay haddii la ama safar lagu sugan yahay yani xaalka caynkaas ah in la gegebaysanayo aw jaءa axadu minkum min alhaa'iti yani markaa haa'itna midkiin uu ka yimaado waxaa la amray in waxa weeye la gegebaysto marka mardaagu waxay noqon karaan inuu biyo haysto laakiin biyihii aanu isticmaali karin oo darar badan baa ka imanaya isticmaalka uu biyaha isticmaalo ayaa mafsado badani ka dhalanaysa xadiiskiina waa tii ku soo arooray camr bnu caas markii ciidanka kooxdaa u watay oo safarka ay ahaayeen dabeedna marka ixtilaamku ku dhacay oo maydhi ku waajibtay alguslu min aljanaaba baa waajib ku noqotay marka qabow aad u daran baa jiray camr bnu caas waa ijtihaaday wuu gegebaystay biyana waa haysteen markaasuu weliba marka asxaabtiisiina wuxuu tujiyey gegabadaasuu ku tujiyey markaasaa nabigu weydiinaya sal allahu aleyh wasalam asallayta biasxaabika wa anta junub ma waxaad asxaabtaada tujisay adigoo junuba markaasuu yidhi haa waxaan maqlay iyadoo ilaahay uu yidhi walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima nebigu sal allahu aleyh wasalam waa dhoolla caddeeyey oo kuma inkirin camr bnu caas biyo isagoo haysta qabowga daran inuu u isticmaali waayey biyihii ee uu gegabaystay kuma inkirin ee waa u taqriiriyey halkaa qabowga aan ee qabowga xukunku ku xidhmayaa waa mid haalibu danni ay tahay qofka inuu uga imanaayo yani darar badan uga imanayo khawfka lagu sheego ashyaadan oo kale loogama jeedo mujarad alkhawf ee waxaa loo jeedaa waa khawfun mabniyun calaa halabati اdan waa khawf ku dhisan halabatu danni baa loo jeeda haalibu danni waa inuu isleeyahay dhib baa kaa soo gaadhaysa sidaa waa inuu u badinaya malaha xoog gale laakiin haalibu danniga hadduu isleeyahay waa salaamo oo dhibaata kaaga iman maysa ee armaa dhibi kaaga timaadaa ya xaalka caynkaasa ma noqonayso mid bannaynaysaa gegebaysigii noqon mayso waa in khawf ku dhisan halabat danni waa in la helaa wa kadalika aklu lmudari saasoo kale u ahaaday kii loo dhibaato geliyey lilmaytati bakhtiga loo dhib geliyey almudari yani siiqadu ismu faacil iyo ismafcuul labada mid walba saasay ku imanaysa waayo taqdiirka ku sugan xarakada qablalaakhirka ah oo tadciifka daraaddii iyo idqaamku u keensaday ayaa markaa qarisay xarakadii marka midna waxa weeye qablaalaakhirku waa hoos dhignaa waa ismu faacilka midna qablaalaakhirku waa kor dhignaa waa ismafcuulka oo mudariru iyo mudararu saasay kale noqonaysa laakiin maadaama la isku idqaamay isku siiqay ku imanaysaa ismu faacilki iyo ism mafcuulki siyaaqun baa la eegaya faman idura yani waxay noqonaysaa waa kii loo dhibgeliyey idura fahuwa mudarun wakadalika aklu lmudari lilmayta saasoo kale u ahaaday kii loo dhibgeliyey cunitaanka uu bakhtiga cunayo cunistiisa uu bakhtiga cunayaa waxay noqonaysaa ruqso calى khilaafi daliilin sharciyi wuxuu ku sugan yahay daliil sharciga khilaafkii ama xaaluu ku sugan yahay daliil eh, sharciga khilaafkii uu ku sugan yahay saasoo kale u ahaaday waxaa kuu bannaan inaad tidhahdaa aklulmudari lilmaytati calى khilaafi daliilin sharciyi kadalik amaad tidhaahdo wakadalika aklu lmudari lilmaytati xaaluu ku sugan yahay calaa khilaafi daliilin sharciyin inaad khabarkii ka dhigto calaa khilaafi iyo inaad markaysaga khabarka ka dhigto kadalika labadaba ku jaais huwa qowluhu tacaala daliilka sharcigii wuxuu yahay ee uu khilaafsan yahay bakhtiga in la cuno khilaafsani xurrimat calaykum almayta waxaa laydinka xaaraantinimeeye bakhtiga waqad ujiiza lidaliilin raajixin waa la banneeye bakhtiga in la cuno daliil raajixa daraaddii ayaa markaa loo baneeyey daliilkaa raajixoo yani markaa calayhi yani cunista la cunaayo yani markaa ku tusinaya wa huwa qowluhu tacaala faman idura fii makhmasa waa hadalkiisu allah u yidhi faman idura kii loo dhibgeliyo fii makhmasatin gaaja gudaheedu loo dhibgeliyo aayadda shadriga ugu horreeyuunbay soo qaadeen bimacnaa inta mas'alada ku tusinaysa qaybta ugu horrayso keliya ayay ku ishaarayaan waayo mujarad inay ku misaaliyaan baa muraadku yahay fadafcuhu biakli lmaytati can nafsihi aljuuca almufdiya ila alhalaaki riixistiisa kan mudarkii uu riixaayo biaklilmaytati bakhtiga inuu cuno uu ku riixaayo oo ku daafacayo can nafsihi xagga naftiisa uu ka daafacayo aljuuca gaajada almufdiya yani gaadhsiinaysa ama geyeysiinaysa ila alhalaaki halaag gayaysiinaysa ama gaadhsiinaysa uu ka daafacayo naftiisa bakhtiga cunistiisana ku daafacayaa arjaxu bilaa shakin waa ka miisaan badan tahay xaalay shaki ka madhan tahay min muطlaqi tadarurin bikhubsiha dhibta uu markaa dhibsanayo ama ku dhibaatoonayo keliya yani markaa dhibta uu ku dhibaatoonayo keliya xumaanta markaysagaa bakhtigu leeyahay oo sidaa dhibsanayo amaba markaysagaa taasi ay dhibayso yani waxaa ka arjaxsan gaajadan halaagga ay dhici karto inay keento in la daafaco la riixo tacriifka ruksada ay mashaayikhdu tacriifiyeen waxay ku tacriifiyeen maa ثبت calى khilaafi دليل شرعي لمعارض راجح waa wixii sugnaaday daliil sharciya khilaafkii ku sugnaaday daliil sharciya haddaanu khilaafsanayn ruksa noqon maayo mucaarid raajixana aawadii waa inuu tacriifkan laakiin xoogaa waa laga fiican yahay waayo ma mancinayso daliilkaa hore ee sharcigaa inuu markaa yahay fii nafsi اlamri mid haabitoo weli sugan daliilkaa hore ee sharciga ahaa inuu hadda haabit yahay iyo inuu mansuukh yahay cibaarada mid walba waa soo gudageli kartaa marka daliilka hore inuu baaqi yahay oo xukunkiisii aanu wada zuulin in la sheego waa loo baahan yahy tacriifka ugu fiican tacaariifta lagu tacriifiyo waxa weeyaan in la yidhaahdo alxukm الsharciy اladii guyira min صucuubaة إilى suhuulaة licudrin اqtaضىa dalika maca qiyaami sababi اlxukmi اlasliyi licudrin iqtaضىa dalika maca qiyaami sababi اlxukmi اlasliyi macnihiisu wuxuu yahay rukhso waxaa la yidhaahdaa waa xukunka sharciga ee laga bedelay adkaan baa laga bedelay sahlanaanshaa loo soo beddelay aladii guyira min sucuubatin ilaa suhuula waxa baxaya haddaan la khayirina uu yahay baaqin calaa aslih rukhso noqon maayo waa in takhyiir ku dhaca mar labaadka takyiirkaasi waa inuu yahay min sucuubatin ilaa suhuula adayg waa in laga soo bedelaa sahlanaansho iyo fudaydna loo bedelaa ee haddaan sahlanaansho loo bedelin rukhso lama yidhaahdo alaa sabiil miaal calaa sabiil mihaal xuduuddoo kale la odhan maayo xadku waa rukhso waayo ruuxii muslimka ahaa in la karaameeyo oo la dhowro baa asalku ku ahaa aan wax dhiba loo geysan xukunkii asalku saasuu ahaa xukunkii asalka waa laga bedelayo maadaamuu dembigan makhsuuska a ah la yimi xadka noocaasa ka jaraa la yidhi dee sucuubaa loo bedeliyey xadku waa ruksa la odhan maayo wuxuu waayey min sucuubati ilaa suhuula qaydka ah aladii huyirana waxaan ku baxay kaan la hayirine maa kaana baaqiyan calaa aslih ayaa baxay min sucuubatin ilaa suhuulana waxa ku baxay haddaan suhuulo loo gediyin oo loo bedelin ee sucuubo loo gediyo oo xukun xukunkii hore ka adag meesha la keeno markaana ruqso noqon maayo licudrin iqtadaa dalik cudurdaar keensaday daraaddeed waa in takyiirkaasi ku dhacay waxa baxaya licudrin iqtadaa daalika markii la yidhi weysada cusboonaysiinta la cusboonaysiinaayo xukunka markii hore saabitka wuxuu ahaa salaad waloo faralaba in weyse gaara loo weysaysto oo ah aan laba oo faralah aan weyse keliya lagu wada tukan camalkii nebigu sidaasuu ahaan jiray salaad walba weyse gaaraa loo weysan jiray markii dambuu nebigu sal allahu alayh wasalam weyse keliya uu ku wada tukaday salaadihii marka xukunkii waa jirtaa in la bedelay in salaad walba weyse gaara loo weyse qaato oo loola yimaado salaad kastoo farala sucuubo in laga beddelay oo suhuulo loo beddelayna waa jirtaa laakiin maxaa maqan licudurin iqtadaa dalik cudur daar cusub oo keensaday ma jiro saas aawadeed la odhan maayo waa rukhso isilaaxan qaydka afraad maca qiyaami sababi alxukmi اlasliy xukunkii asligu waa inuu markaa baaqi yahay ee xukunkii asalka haddii la nasakhay oo mansuukh uu noqdo xukunkan markaa lagu nasakhay baa rukhso ah iyaduna meesha ma jirto marka waxa baxaya mansuukhii baa baxaya alana khafafa allahu cankum yani aayaddii anfaal waxaa muslimiinta markii hore lagu waajibiyey ninka muslimka ahi toban gaal inaanu ka cararin ee uu la diriro u sabro dabad aayaddii kalaa timi ee ka dambaysay oo waajibinaysay laba inuu u sabro yani sidaa waajibinaysa xukunkii waa jirtaa in la hayiray min sucuuba laga soo hayiro laga soo bedelo ilaa suhuula loo hayiro loo bedelo cudurdaar ayaana markaysagaa loo hayiray laakiin sababtii xukunka asalka inay baaqi tahay meesha ma taal oo xukunkii hore wuxuu noqday mansuukh marka horena muslimiintu waa yaraayeen markii dambena cadadkoodii waa soo ziyaadeen xukunkii asalkii wuxuu noqday midaan baaqi ahayn idan la odhan maayo waa ruqso tacriifka ugu fiicani waa tacriifkaas marka mashaayikhdu waxay ku tusaaleeyeen baktiga in la cuno cinda alidiraar inuu rukhso yahay gegebaysiga la gegebaysanayaana inuu isaguna rukhso yahay culamada qaarkood waxyaalay soo aroorinayaan marka waxay leeyihiin tanoo kale inay rukhsadii noqoto nadar baa ku sugnaaday waayo ruuxa mudarka ah ee naftu ay hayso inuu u dhinto ay dhici karto gaajadaas oo haalibu danni uu isleeyahy waad u dhimanays isaga nisbadiisa xukunkii asalku u baaqi maaha oo xurmadii uu ka xaaraan ahayd baktigu isagu baaqi umaaha waxay noqonaysaa inay waajibba ku tahay wax kale hadduu waayey u nafta ku qabto inuu bakhtigaa nafta ku qabtaa waa ku waajibaysa lianlaa yaqtula nafsa saas aawadeed baa taabiciinta qaarkood ay yidhahdeen sida masruuq ibnu alajdac ruuxa idiraar ku dhaco oo gaaja ay ku kellifto inuu bakhtiga cuno oo is yidhahdo waad u dhimanaysaa gaajadan oo deed bakhtigii cuni waaya oo dabeedna sidaa ku dhintaa fa huwa qaatilu nafsi waa mid naftiisii dilay weeye saasay taabiciinta qaarkood cabireen marka xukunkii asalku waa inuu baaqi calaa sabiili misaal wuxuu noqonayaa ruksadu soonkii afraadda la afurayo oo cudurdaarka safarka daraaddiina loo afurayo ruuxii waxaa u bannaan mar hadduu safar yahay inuu afraa u bannaan faman kaana minkum mariiضa aw calىa safarin faciddaة min ayaami ukhar inuu soomaano caziimadii bay u tahay markaa rukhsadii soonkii waa ka ansaxayaa isagoo safar ah iyo isagoo mariid ah maradkiisuna aanu ahayn mid waxa weeye khatar ah hadduu isleeyahay waxa weeye dee haddaad soonto waad u dhimanaysa xaalka noocaasa waxay noqonaysaa inay markaa aanu soomi karin laakiin hadduu is leeyahay eh, darar badani kaa soo maayo xaalka noocaasa safarna yahay waxay noqonaysaa inuu markaa soonkii u bannaan yahay soonkiina mashruuc buu u yahay kan kalena ruqsadii buu yahay ruqsadii ayuu yahay marka adigu calaa kulli xaal culammada qaarkood xoogaa waa ballaadhinayaan baabka ruqsada culammada qaarna waa cidhidhayaan marka culammada markaa ballaadhinayaa waxay leeyihiin waxaa jirta ruqso waajibe ah iyo ruqso eh, sunno ah ruqsadaa waajibadaa waxaa soo gelaysaa waa tayamumkaasaa soo gelaya waxaa soo gelaya yani maytadaa la cunayo cinda alidiraar waa ruqso waajiba bay leeyihin waxa la isku khilaafsany in ruqso ma lagu ilaaqaya mase laguma ilaaqayo inay waajibaysana dee shaki kuma jiro laakiin isilaaxan ruqso miyaa lagu ilaaqaya mase laguma ilaaqaya khilaaf ku sugan yahy xadiid ku soo arooray ruqsada waa jiraa oo sheegaya in allaha yuxibu an tu'taa ruqasuhu kama yakrahu an tu'taa macsiyatuh riwaayo kalena waxay sheegaysaa in allaha yuxibu an tu'taa rukhasuhu kama yuxibu an tu'taa cazaa'imuh labada markaa riwaayaba ahlucilmiga qaarkood waa quweynayaan waxay leeyihin waa haabit mid waliba waxaana ka mida ah sheekhu اlalbani wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk